اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله باب التيمن بالمطر wuxuu ku saabsan التيمن بركيسي بالمطر roobka la barakaysto maxaa yeelay barakada xag allay ka timaadaa wuxuu ilaahay barako ku sheegana barakuu leeyahay xuduudda marka la barakaysanayo unbaa la iska fiirinoo inaan lala imaanin guluw iyo xad in la gudbo laakiin inuu yahay mubaarak oo la barakaysto intii selafka iyo qaabkii selafka iyo xataa rasuulkeena sala allahu alayh wasalam huwa alqudwa isagaa ah axadka lagu dayanaye qaabka u barakaystay un baa la isticmaalaya qala xadathana bishr bn اlxakm qala xadathana moxamed bn rabica can الsaaib bn cumara can ibni abi mulaykata can ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu cabdullaahi bnu cabaas kaana wuxuu ahaa idaa madarat isamaau samada markay roobayso cirka uu roob ka yimaado cirku da-o yaquulu wuxuu dhihi jiray ibnu cabaas yaa jaariyatu wuxuu la hadlayaa addoontiisii ama jaariyadiisii gurigiisi joogtay yaa jaariyatu jaariyaay akhrijii bixi sarji koorahayga banaanka u bixi roobkii baa da-aya u dhig akrijii thiyaabi dharkeyga bixi oo waxay rabaa wuxuu rabaa koori kooraha waxaa la dhahaa faraska iyo waxaa korka laga saaray ee lagu fadhiistay ee la cuskade eh lagu lagu raro ayaa waxaa la yihahdaa sarj marka alkowr waa la dhahaa geela iyo markii loo isticmaalayo iyo marka koorahaas bixi faraska akhrijii thiyaabi dharkaygana bixi oo qaar dharka kamida weeyaan uun rabo inay biyahaas gaadhaan alaabtii guriga iyo dharkii waxsaas wayaquul wuxuu dhihi jiray ilaahay baa wuxuu yihi wanazalnaa min asamaayi maan mubaaraka wanazalnaa min asamaai cirka waxaan kasoo dejinay maan biyo mubaaraka la barakeeyey marka yaa loo barakeeyey aadamaha loo barakeeyey inuu ilaahay subxaana watacaala roobkaa u da-siiyey ooga dhigo caafimaad nicmo oga dhigo dhulkii uu u nooleeyo doog iyo barwaaqo oga soo baxdo xooluhu ay cunaan caano iyo hilib ay noqdaan oy dararaan oy doogaadaan waxaaso dhan ba waa barakatu min allahi subxaana wa tacaala sababtuna madarka iyo roobkaasu ilahay uga dhigay dhicay hadihi baraka xadiiku saxiix alisnaad weeyaan waana mawquuf cala ibni cabaas waxaana soo marray xadiidu anas oo nabiga caleyh salaatu wasalaam markuu roobka doo xasara thawba marada intuu nabiga dhabarkiisa ka faydo xataa asaabahu minhu lmatar roobkii ilaa uu ku doo markaasuu dhihi jiray markii la weydiiyey inahu xadiidu cahdin birabbih inahu xadiidu cahdin birabbi waa mid ku cusub xagga rabbi subxaana wa tacaala oo samada ka yimid oo alla uu soo diray subxaana wa tacaala oo ummadda uu baraka oga dhigay marka barakadaa iyo wanaaggiisaasaan tabarukeena marka jawaazu tabaruk bilmatar waqtu nuzuuli xilligaa uu da-ayay biyuhu iyo roobka ay da-ayaan in biyaha laisku dhigo oo la barakaysto ayaa laga qaadanaya nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay tacliiqu sawti ushi oo la suro fi lbeyti gurigii waalidkii iyo murabbiintii iyo ayaa lala hadlayaa gurigii waxaa jooga dad eh, u baahan in la tarbiyeeyo oo caruurta ay ka mid yihiin oo haweenku laftirkooda hadday xaddii caqligii iyo naseexadii iyo waanadii iyo dareenkii loo muujiyey intaasoo dhan ba ay soo dhaafaan o fahmi waayaan waxaa loola tacaamulayaa sida loola tacaamulo loo edbiyo caruurto kale marka edbin ba ayaguna leeyihiin waa inaan lagu bilaabin waxaa dhici karta inuu caqligii shaqeeyo naseexadii ay shaqeyso waanadii ay qaadato ninkii inuu ka xun yahay oo muujiya xaalka iyo qaabka udhaqmaysa ay dareen ku galo ay ku masoon noqoto oo ay soo laabataa dhici karta waxaasoo dhan baa ka horeeya usha caruurtuna ayaguna edbin iyo wuxuusheeg iyo waxaasoo dhan baa ka horeysa haddii laakiin ay suuro weyda ila edbiyaa la amray mulu awlaadakum asalaata wahum abnaau sabcin wadribuu calayha wahum abnaau cashrin ayagoo toban jira in lagu edbiyo hadday salaadii kari waayaan ama diidaan oo toddoba jir sideed jir sagaal jir intaasaa la waaninayay marka hadduu noqdo lacaab aan salaada aaba yeelaynin in lagu edbiyo waay marka edbintooda waa xuduuda sharciga waafaqsan oo ilmaha aan waxba dhaawac loo geysanaynin wey dhaawac loo geysanaynin tan marka waxaa weya tacliiqu sawdka waxay kamid tahay waa waxyaalaha taxdiirka iyo digniinta ah ee ka hortaga ah intaan garaacba la gaarin horta waa inay arkaan caruurta iyo reerku aabbuhu inuu yahay aabbo muxuu ahaa xilkiisa ilaashanaya mas-uuliyaddiisa dhowraaya waajibkiisa eh, fiirsanaya aan ogoleen in wax xumaan iyo xadgudub sharci ah ama mid muxuu aha akhlaaqi ah in lala imaado aan ogoleen marka ushaasu meeshaa suranaya ushaa markaa arkaan waxay dhahayaan ushan waxbaa lagu edbiyaa ka ilmihaasoo waxbaba sameynin ushaa u arkay ayuu ku waana qaadan saa wey macnaha waa ictibaar iyo waana qaadasho iyo digniin waay halkaas usha sudhay usha maxay ka dhigan tahay alcasaa liman casaa alcasaa liman casaa usha waxaa iskalow ninka caasiya nin kasta la garaaci maayo ee ninka caasiya oo la keri waaya lagu xaliyaa qala xadathana isxaaq ibnu abi israiil qala xadathana nadr ibnu calqama abulmugira can dawud ibni caliy can abih can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allah alay wasalam nabigu amara wuxuu amray bitacliiqi sawdi usha in la suro fi lbeyti guriga guriga in la suro oo caruurta iyo haweenka iyo ay arkaan oo qofkan inuu yahay qof haddii xuduuddii lasoo gudbo oo si kale wax lagu maarayn waayo taasaa ina ina horan wey dana lagu xalin doonaa xadiid kalaa soo maray oo nabiga alay salaam uu yiri walaa tarfac walaa tarfacu casaaka can ahlika wa akhifhum fi llah ursha ha ka koryeelin ehelkaada yani haka fogeynin ah, walaa tarfac casaaka can ahlika ay min ahlika haka fogeynin oo ushaha u muuqato wa akifhum cabsii llahi ilahay dartiina u cabsii yani waa la waanin ilahay baa lagu xasuusin oo xuquuq iyo waajibaad baa la tusi oo la bari haddana ushura waa qofkii idib qaadan waayo wey saas weyaan ayib <clears throat> baabun wuxuu ku saabsan yahay kalqu lbaabi masalada waxay lamid tahay caruurtii iyo ehelkii keliya meehee in marka horena naseexo iyo waani iyo waxbarid qawaaniinta oo dhan iyo andimada o dhan baasaa ku shaqaysa shareecada iyo qur-aanka iyo sunnaduna wayna bartay in ilaahi subxaanahu watacaala uu qur-aan iyo diin soo dejiyey diinta iyo qur aankana wuxuu kasoo daba waanzalna xadiida wa anzalna alxadiida fihi baasun yani birihina waa lasoo dejiyey birtina waa lasoo dejiyey qur-aankii iyo diintiina waa lasoo dejiyey maxaa weeye macnuhu qofkii qaadan waaya diinta qaadan waaya oo nidaamka iyo caqliga wixii loogu sheego fahmi waayo oo qaadan waayo maxaa xalin waxaa xalinaysa birti baa xalinaysa mid la silsiladeeyo ku la jaabeeyo ku la xidho oo abaabo bira-ah lagu xidho salaasi lagu xidho mid gacanti iyo lugti iyo la jaro oo qaaducu dadka waddada u taagan oo dadka cabsiin oo wax diliya wax dhici uu yahayoo isagana maaragtay la si xun loo edbiyo waxaas oo dhan waxa weeyaan waa goorma waa ninkii kutubta iyo qur'aanka iyo tanziilka uu xalin waayo wey man lam taqnachu lkutubu aqnacatu lkataa'ibu ninkii kutubta qancin weydo kataaib iyo ciidan baa lagu qaadi weerar baa lagu qaadi ciidanka xalin cuthmaan binu cafaan radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray in allaha la yazicu bisulطaan maa la yazicu bilqur'aan ilaahay wuxuu ku edbiyaa oo uu ku maaratay manciyaa suldaanka iyo madaxda iyo dowladnimada wax qur-aanka uuna ku reebaynin yani qof bada dad badan oo qur-aanka iyo diinta iyo wacdiga una reebaynin ya waxay ka cabsanayaan waa lagu xidi waa lagu dili waa lagu edbini waa lagu xukumi tana ka baqaya marka sidaas isku garab socdaan waxaa la yidhaahda waasica waasiciga sharciga ah iyo midka ciqaabiga ah waxaa qofka reebaya waa sharciyo diin hadday soo dhaaftana ciqaab iyo suldaan iyo awood dowladeed baa loo adeegsan waayo saasay madabka isku garab socdaa saasuu ka laakiin waxaa horeeya qofka inuu ku reebtoomo muraaqabat ullahi subxaana wa tacaala oo u yidhahdo ilahay baa i arkaayo ilahay baa i arkaayo oo maqlaayo habeen baa uu qofka sameynaya waxbay naftiisa ugu sheekaysay shaydaan baa ugu sheekeeyey rafaqa iyo saaxiibo xun baa u sheekeeyey waxaasoo dhan waxaa rabaa marka inuu yidhaahdo ayna allah aw ilahi ilahay baa i arkaayo subxaana wa tacaala ha ilahay baa i fiirinaayo i iciqaabi iga dambeeya la horay geyn doonaa subxaana wa tacaala nacam ilahay baa i arkaayo waa muraaqabat llahi subxaana watacaala in allaha kaana calaykum raqiiba ilahay waa allah ina ilaalin oo ina dhawri oo inala socda marka qof walbaba inuu yihaahdo ilahay baa arkaya subxaana watacaala ah la rabaa walidalika duwalka islaamiga wadamada islaamka wixii hadde fawdo iyo dhibaato ay ka dhacday oo burbur uu ka imaaday oo khaarij iyo daakhil dibad iyo gudaba dhibaato loo sababay lagu sii daayay waa gaar laakiin duwalka islaamiga ee dhisan ee dhisan waxaa ku yar ijraamka ku yar xadgudubka ku yar hadday noqoto iktisaabka haweenka dhibaatada loo geysto hadday noqoto dhaca hadday noqoto boonka hadday noqoto waxyaalaha ijraamkii faraha badan ee laga sheego wadamada gaalada wadamada gaalada waaga markuu beriyo nin baa naagtiisa dilay kubaa ilmihiisa dilay kubaa dariskiisa qaxeeyey kubaa wax baabi'iyey kuwa wax tirtiray waa saas wey inta kale muslimiinta duwalka islaamiga ah waxaa waa ku yiri maxaa yeelay boqol kiiba toddobaatan sideetan waxaa laga yaabaa dadkan in alla alla kacabsi wax ka reebayo boqol kiiba labaatan iyo toban iyay dowladdu iyo booliska iyo muxuu ahaa c c t v uu ka cabsaday inuu qabato iyo waxaas boqol kiiba toban labaatan bis awey inta kale ilahay bay ka baqaayaan masaajidda ku jiraan way cibaadaysanaya way dhaacaysanayaan allay ka baqayan subxaanahu watacaala asalka waa saas weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay kalqu lbaab albaabkii in la xidho bileyl habeenkii taxadar la qaato oo guryaha haddii la galo habeenkii la xaroodo albaabihi oo ballaqan inaan laga saaxanin ah, iska xidh wax kastaa imaan kara hadduu noqdo mid uqasday iyo mid maaratay caqliba aan lahayn oo waalan oo muleyfo iska qulqulaya iyo xayawaanka duurjoogta ee dhibaatada dadka u geysta wax kastaa imaan kara o dhici kara ah, mid cadow ku aho laga yaaba inuu rabo inuu haad kaa helo waxaasoo dhanba marka fursad ha siinin intaad taxadari karta taxadar qadarka ilaahay ogo waa jiraa qadihii ilaahay baa jira lagama baxsan karo laakiin ilaahay qadarkiisa asbaab buu sameeyey sabab buu u sameeyey sababtaana awooddaadii iyo qudradaadii iyo khiyaarkaaduu geliyey oo adigu maaratay kuu sameeyey inaad ku tasarufto marka tawakulka allah latala saartay iyo qadarkiisa la rumeeyay iyo asbaabtooda lala imaado isma iskama hormaanayaan imaanayaan wakhuduu xidrakum ilal wakhuduu xidrakum digtoonidiina qaata taxadara nabi maxamed oo aleyhi salaatu wasalaam uu ilaahay yidhi wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadka kaa badbaadinayo ayaa haddana markuu dagaalka gelayo wuxuu xidhan jiray jaakeetka laskaga ilaaliyo abad hubka laskaga ilaaliyo seefe iyo warme iyo waxbaa lagu dagaalami jiray iyo leeb marka duruuc uu isticmaali jiray nabig alay slam xadiid iyo bera iyo xihan jiray qala xadathana musadadu qala xadathana yaxya bnu saciid can ibni cajlaan mxamed qala xadathana qacqac bnu xakiim can jaabir bni cabdillahi radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi iyaakum waxaan iska ilaalisa o inaga digayaa wasamara soo jeedka soo jeedka caweyska habeenkii la caweeyo oo lasoo sheekaysto oo maxaa yeelay waxay keeni salaadii subax in laga saaxdo shaqadii aroortii loo kalehi lahaa in laga saaxdo howlo badan oo la qaban lahaa bay u daran tahay in qofka habeenkii uu soo jeedo oo weliba awaluleylki uu soo jeedo awaluleylki intuu saaxdo waxay u roon tahay akhiruleylki inuu kaco salaatuleyl tukado salaata subax jamaca ku tukado shaqadiisana xilli fiican u aado iyaakum iska ilaaliya wasamara soo jeedka darwo iyo xaaja waxayna jirin baahi keenta ayna jirin bacda huduwi leyl habeenka markuu madoobaada kadib fa ina axadakum axadkiin yani inaad soo jeedaan waxaa kale oo eh, alimaam alalbani uu leeyahay wasawaabu asayr iyaakum wasayra socodka iska ilaaliya bacda huduwi leil habeenka markuu gobolka dhaco oo habeenkii mugdigiisa la gaaro xilligaas oo wax walba oo shar wato dhabba habeenka uu sugaayay uu ka faa'iidaysan rabo oo shaydaanka kamid yahay jinnigii xilligaa dhex boodina ee guryihiina u galbada iyaakum iska ilaaliya wasamara soo jeedka ama wasayra socodka bacda huduwi leyl habeenka markuu madoobaado dega kadib fa ina axadakum axadkiin laa yadri ma ogo maa yabufu llahu ilaahay wuxuu faafiyo oo firdhiyo min khalqii khalqigiisa xilligaa gabalka u dhaco waxaa lasii dayni ee la faafini ee habeenkaasi ku gabani ilahay unbaa garan kara jinniga xilligaasuu kacaya shaydaanka xilligaasuu baxaya tuuga xilligaasuu shaqaysano ordi maalin maalin cadoo la arkaayo ma soo baxaaye habeenkaasuu kusoo dhexdhuumani markaa guryihiina aayarta intaad gashaan albaabaha xidha qalliqu labwaaba albaabahana soo xidha khalaas waa isku dhamaatay marka banaanka wixii socdo ordaayo ayuu wax ku dhacayaa wa awku siqaa sibraarka iyo weelasha biyahana afka ka xidha wa adfiu linaa weelasha maranna gembiya afka dhulka u saara wa lmasaabiixa fa iska baktiya markaa saxaaraysaan iyo dabka maxaa yeelay alfuwaysiq baan soo maray jiirka iyo waxyaalaha wax dhibaaya inay dhibaato u keeni kara dabkuna waa cadow xadiidka xasan weeyaan qaala raximahu llahu baabu damu sibyaan caruurta in la dumo la qabto la reebo cinda fawrati lcishaa'i cishaha awalkiisa fawru shayi awaluhu wa bidaayatuhu xilliga qoraxda ay dhacday cawaweerta ah ee gabalka u dhaco mugdiga habeenka u bilowdo ciyaalka guryaha in lagu xareeyo oo soo xarooda la dho soo xarooda soo xarooda soo xarooda la dho maxaa yeel xilligaas balaayo iyo shar badan baa lasoo deena habeenkaasi dhex ordaysa waxaas marka carruurta dhibaatay ugeysan karaan jinigii oo mara muxuu ahaa insigii oo waxyeela shayaaiin insi waljini ba ilan jireen kii xumaa wax ka faaidaysta waxaasoo dhan waxaa laga badbaadiy guryaha ku harooda <clears throat> xadathana caarim abu nucmaan qala xadathana xamaad bnu salma <clears throat> qala xadathana xabib mucalimi an caطa bn abi rawaxin an jaabir bn cabdillahi an nabiy sala allah alay waslama qaal nabigu wuxuu yihi kufuu sibyaanakum caruurtiina reeba oo guryaha ha lagu reebo xataa tadhaba ilaa ay ka tagto faxmatu aw fawratu buu yiri lcishaai cishaha mugdigiisa faxmada dhuxushaa la dhahaa marka dulmat lleyl habeenka mugdigiisaa loo jeedaa aw fawratu lcishaa cishaha mugdigiisa hore bilowa saacatan xilliga tadhabu shayaaiinu shayaaiintu ay tegayso xilliga shayaaiintu ay tegi ay wareegi oo wax dhibaato ay ugeysan karto jinigiiba carruurta waxbuu yeeri karaa insigii shaydaanka ka dambeeyey uu soo qudeeyey baa dhibaato ugeysan kara markaa tabar mahayaan waa la dafi karaa ixtidaaf ha lagu samayn karaa marka carruurtiina guryaha ku reeba oo hala ogaado ya ah, tahubu shayaatin mm-hmm. soo saama ah, tahubu xilliga ay dhabanayso ashayaatin ah tahubu maanaa eh, eh, tahiiju watusric xilliga ay kacayso tahubu shayaatin ay kici ee ay balaayadoodii iyo shartoodii iyo dhibaatadoodii ay wadaan xilliga caruurta reebta buu yihi nabi sala allah alay wasalam xilligaas reebta wa allah waxay ardaa lahaa o dhan ba habeenkaa shaqaysani gaar ahaan waxa usii daran gabdhaha gabdhaha guryaha gabalba hadduu dhaco guryaha gabdhaho guryahooda joogaano arrintaa lagu dadaalo fitantii waa badatay shartii waa badatay waxaa badatay la aantii dhalinyarada waxaa badatay madadarnimadii waxaa badatay xumaantii nanoo soo waariday nanoo soo dhoofiyay oo adduunka meesha u shishaysa waxa allah waxay xumaanaha ayaa gacanta lagu hayaa oo la arkaa oo la maqlaa marka carruurtii iyo dhalinyaradii dhibaatadaasay ku ta'afurayaan saameyn bay ku yeelan marka in gabdhaha guryaha ay laba xilliba ugu muhiimsan weliba ugu daran xilliga habeenkii ah iyo xilliga duhurkii markii intii la qadeeyo dadku ay guryaha galaan xilligaas labada xiliba waa laba xili oo kafla dadka ay ku jiraan oo dadkii mas-uuliyiinta guryaha iyo caruurta mas-uulka ah ay xoogo iska mashquulsan yihiin ama guryaha ku xaroodeen ama ay iska harsanayaan xilligaas marka inay baxaan oy wareegaan oo shaydaanka iyo waxaas iswal awaarsanaya arrimahaas inaha lagu hayo lagu baraarugsanada la rabaa inaad warba uhaynin oo tirahda ya way iska baxday way iska tagatay goortay imaataada war uhayna gabadhaadi ya arrintaas waa qusuur waa gaabin waay xagga waalidiinta iyo awliyaa ul umuur xil baa ka saaran masalada iyadaa waa way sahlan tahay kuray baaba laga yaabaa in la yidhaahdo waa iga gacan baxday oo iga awood batay oo waan kari laahay oo darbiyuhu ka boodi oo adoo saaxdayba hadhow darbi kasoo boodi oo waxbaa la dhihi karaa gabadh maxay awood oo leedahay oo yani ma dhici karto aba waa naadir waxun haddii aafo ku dhacda waa gaar way sahlan yihiin gabdhuhuna tarbiyada dadka u nugul bay kamid yihiin ay qaadan og iyo tarbiyada iyo xishoodka iyo waanada iyo naseexada u sahlan inay qaataan ayay kamid yihiin marka masuqeyr mas uulnimada carada ka badatay maanta ah, aabihii iyo waalidkii mas-uulba ma ahaba gabadhiisa maqanba walbahaarba kuma hayso markay dhibaato dhacdo unbu xasuusan markaa unbu garan waxaa rabaa in gabdhihii laga warhayo oo lala socdo isha lagu hayaa la rabaa oo inta tabara la dadaalo qadar alla lama hor istaagi karo iyo qadaha oo wax kasta meesha ilahay qadar buu kugu imaan karaa lakin waxaa laga hadlaya waxaa weeye afar saac shan saac oo haweenimo gabadh iska socota ad nin iskala socota gaari iska saaran iska wareegaysa iska labisan waxaasoo dhan xaggee aadeen dadkii waalidkaa gurigii miyaa laga tabin ha maxaa dhacay marka arrintaasi waa mas-uuliyadna saaran inagoo idilba qof kasta oo muslim oo daaci oo culumo iyo keyrba ah oo arrimahaas arkana inuu baraarujiyaa la rabaa oo dhibaatada laga hortago intayna dhicin alwaqaayatu khayru min alcilaaj ka hortaga ka fiican ka dabatagka ka hortaga ka fiican taxadar baa loo baahanya iyo dadaal gaar ahaan magaalooyinkii markay weynaadaan oo caasimaad caasimada la tago khayrkuna ugu badan sharkuna ugu badan khayrkana ugu badan shartuna ugu badan marka maxaa la rabaa muslixiintu inay badato muslixiinta iyo ducaadda iyo alaamiruuna bilmacruuf wanahuna cala lmunkar dadkaa inay bataan baa la rabaa iyaduna khayrka markuu bato sharka wuu yaraan markuu haddaan baabiin xataa wuu qarsoomi sharka inuu qarsoomaana la rabaa hadduu baabi'i waayo baabun ataxriishu bayna albahaayimi ataxriish in laisku diro bayna albahaayimi xayawaankii shareecadan waa shareeca shaamila aadaab iyo akhlaaq wax allaala wixii wanaag ahaa nabigeena waa nooga sheekeeyey waa nagu naseexiyey wax allaala wixii xumaa oo dhanna waa nooga digay waxaa kamid ah in xoolihii laisku diro a ah, labadii dibi iyo labadii riti iyo labadii wan iyo labadii digaag iyo labadii ey waxaasoo bahaaima ima xayawaan in laisku diro ma banaano maxaa yeele maxaa laga faaidi wax laga faa'iday ma jirto dhibaato maa ka dhalan dhiig inay iska keenaan oo isdilaan qaarkood oo dhib weyn isku geystaan waxaa o dhaya ka dambeeya xanuunkaas qofka isku diraa ka dambeeya waa dhaqan reebaadiyu waa isticmaalaan xoolaha waa isku duwaan waa isku diraa markaasaa ay jajabinayaan oo dhibaato badan isku geynayaan naciyada iskala dalayaan dameeri baa laisku diri markaasaa aan isku cuniyo lasrifi kullu hada wax wanaagsan maaha akhlaaqdaasi shareecadeena iyo diinteenna ma ogolo waxayna kamid tahay xurmada ay shareecadu xurmaysay xuquuqda xayawaanka xuquuqda xayawaanka ixtiraamka ay u yeeshay in ixsaan loo sameeyana haweeney baqiya oo dhilla ah yaa waxay janno ku gashay ey ay waraabisay in dhibaato loo geystana haweeneyda waxay naar ku gashay bisad iyo yaanyuur ay biyo udaysay udiiday oo cunto udiiday oo xidhay oo saa ku dhimatay oka marka diinteena halkay ka taagan tahay xayawaanka iyo noolaha waad aragtaa xadathana mamed maqlad bnu malikin qala xadathana hashim bn lqasim can abi jacfar arazi can laythin can mujaahidin can ibni cumar anahu kariha wuxuu nacay ibni cumar an yuxarasha bayna albahaa-im in laisku diro xayawaanka iyo bahaa-imta xadiidka xasan algayri wey laa darara walaa diraar nusuus sharciga oo marfuuca ila nabiy sal salam ayaa xoojinaysa darar iyo diraar midna lama ogolo wax lama dhibi karo dhibna sabab looguma noqon karo baabu nubaaxu lkalbi eyga dhawaaqiisa lximaari dameerka cidooda luqadan carabiga waa luqo hodan ah innaga hadda ey baa ciyaaya iyo dameer baa ciyaaya heeraa dhaafno marka laakiin eyga waxaa loo isticmaalaa sawdkiisa nibaax dameerahana nahiiq riyahana taycar looda maxaa la yidhi khuwaar soo maarti khuwaar xayawaan walbaba magac buu leeyahay fardaho maga sood bay leeyihiin ah, faras waxba sood bay leeyihiin ayib marka haddaad maqasho ey ciyaaya ama dameer ciyaaya aad maqasho ama haleelaya wahwaleyn oo dhawaaqaya waxbay arkaana ilahay ka maangal shaydaan iyo shar qala xadathana cabdاllahi bnu salixin qala xadathani leyth qala xadathani khalid bnu yaziid can saciid bn abi hilaal can saciid bn ziyaad can jaabir bn cabdillahi can nabiy sala اllah alيه waslama qaal aqilu lkhuruuja aqilu yareeya alkhuruuja bixida bacda huduwin ay bacda huduwi leyl habeenka markuu dego oo mugdiyoobo oo lasoo xaroodo xilligaa banaanka inaad warwareegtaan ama ubaxdaan iska yareeya aqilu baa la yidhi lama dhihin joojiya maxaa yeelay qofku dan buu yeelan karaa oo waxbaa bixin kara ama ma meel buuba kasoo socda gobolkii gobolkiiba dhexda ugu soo dhici kara laakin adigoon dan ay kugu xumbaarin haska bixin ah, dhaqankaasi waa dhaqankii hore dadkeena ay lahaan jireen maalintii waa la shaqaysan habeen markii la gaarana maqribba guryaha xaadir lagu yahay oo xoolihii baa lagu soo xaraystay oo intii la maalaa guryaha guryahooda iyo ma lagu sheekaysan oo wax banaanka ku maqan ma laha ah, wax banaanka nooga maqan ma laha marka aqilu lkhuruuja bixidda yareeya bacda huduwi lel habeenka mugdigiisa kadib fa ina lilahi ilahi waxaa u sugnaaday dawaaban dhul socod yabuhuhuna uu ilaahay firdhinayo oo sii daynayo xilliga habeenka faman samica qofkii maqla nubaaxa alkalbi ay wahwahlaynaya aw nuhaaqi ximaarin nuhaaqa ximaar dameer ciyaaya qofkii maqlaa falyastaciid billah ilahay ka magangala min ashayaan arajiim shaydaankaa la fogeeyey khayr iyo wanaag laga fogeeyey fa inahum ayagu waa eydi iyo dameeruhu eh yarowna waxay arkaan maa laa tarowna waxayna arkaynin ilahay wuxuu siiya khaasiyad ay u gaar ah dameeraha iyo mxuu ahaa eyda iyo waxaan inaga arkeyna bay arkayaan oo shaydaankii iyo jinigii iyo waxaasay arkayaan tuugii bay arkayaan adiga ka marka waa markay qayliyayaan iskama qayliyayaan waxaa u muuqda marka ilahay ka maangala waxay sharo xidho wey xadiidka saxiix isnaad weeyaan qala xadathana axmed bnu khalid qala xadathana moxamed bnu isxaaqin an moxamed ibrahim an cطaa bn yasaar an jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma an nabiy sala allahu aleyh wali waslama qala nabig wuxuu yihi idaa samictum nubaaxa alkilaabi eyda markaad maqdaan wahwahdeeda iyo qayladeeda aw nuhaaqa alximaari xamiiri dameeraha oo ciyaaya min alleyli habeenkii oka riwaayadan waxay qayday xilliga ayagada ah min alleyli wey marka maalintii dameer barwaaqo joogo oo dameertiisa iska fiijisanayo oo dooxooyinka ordaayo oo afkaaba isku saaraynin afkaba isa saaraynin maanta hore madaba socon karta acudu billahi min shaytan rajiim madaba socon karta kaa waa iska bayraqayaa howlo kalou wataa midka habeenkii qayli muxuu la qayli keligees waa halka taagan buu qaaqdiisu afka cir taago afkaitu cir ku taago kaa way midka shaydaanka laiska naari idaa samictum nubaaxa alkilaabi iyada haddaad maqashaan wahwaadeeda aw nuhaqa alxamiiri dameeraha qayliyayo min alleyli habeennimo amanaan la qaylin fatacawadu billahi ilahay ka magangala shaydaan iyo shar fa inahum ayagu yaroona waxay arkaan ma laa taron waxayn arkaynin wa ajiifu labwaab albaabaha soo xidha markaad guryaha tagtaa guryaha albaaba xidha is ilaaliya waardigiina xidha wadkur ismallaahi magaca ilaahiyna xusa caleyha albaabahaas oo albaabkaa soo xidhay waa asbaabaad la timid sababtuna keligeed waxma tartee waxaa wax tara tawakul ilahay talasaarashadiisa ku xooji marka bismi illaahi dheh albaabkiina soo xidh isku dar ha fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu ma furi karo awood ooma leh baaban albaab ujiifa la xidhay oo wadukra ismullahi caleyhi magac ilaahay lagu xusay shaydaan ma furi kare waqadu ljaraar ashuumaha iyo dharyahana daboola wa awki ulqiraba sibraarahana afka ka xidha waakfiu laaniya weelasha marana gambiya oo afka dhul wax usaara dayna dabooleynin waxaasoo dhan waa aadaab sharci waxaa la ilaalinayaa shaydaankii iyo tuugii iyo cuduradii iyo wax allaala wixii jiro keeni lahaa o dhanba ayaa intaasay soo wada gelayaan ah, weelasha biyaha oo xarfanaya in laga saaxdo ama weelkii oo iska banaan deen inti waxbaa la dhaqay la yirahdo isagoo iska yaallo hadhow deena uu dhaqan yahaydii xalay wax soo maray war looma hayo sun leh shaydaanka carab afka marin kara eybaa afka marin kara baramar baa intay marta ka bixi karto iskaga tegi karta waxaasoo dhan waxaa weeyaan in weelka afka loo gembiyo unba aamin laga noqon karaa bismi llahina la yirahdo intaa bismillahi la raacinaya xadiid saxiix wey qala xadathana cabdullahi bnu salix bn cabdullahi bnu yuusuf qaala waxay dhi xadathana leyth xadathani yaziid bn lhaadi can cumar bn caliy bn xusein an aliyin can nabiyi sala allah alay wasalam marka waa maqduuc waay maqduuc wey qaala ibn lhaadi isaga wuxuu yidhi waxadathani shurxbil can jaabirin anahu samica min rasuuli ka hadduu marka muxuu noqday mawsuul jaabir bn cabdillahi anahu samica wuxuu maqlay min rasuuli nabiga alayhi salaam oo yaquulu leh aqilu lkhuruuja bixitaanka yareeya bacda huduwin habeenkii hadduu madoobaado oo gabal ka dhaco guryaha la imaado ninka hadduu reer haduu reer meesha uu saaxan lahaa kusoo rido in caawa lasoo saqaafo lasoo wareego oo islaantii oo saaxatay ama dambe baabka lagu gargaraaco dadka maarata iska mashquulsan tabliiqa waxay dhahaan axwaaleysane kuwa iska axwaaleysan maanta melaha wareega ama in dambe islaantii oo kala dhacday oo gab tirsay usugaysay ayaa ba kusoo garaacaya iscaaj iyo khilaaf iyo muran baa bilaaban aqilu yareeya inta aad heli karta gurigaada joog dan haddaad leedahay dantaada u bax haddii kale gurigaada u badnow guriga inaad joogto faaida ku jirta ehelkii caruurtii mas-uuliyaddii xilki wax badan baa ku jira aqilu lkhuruuj bacda huduwin habeenka markuu xoogow madoobaado dega kadib fa ina lilahi ilaahay waxaa u sugnaaday khalqan khalqi yabuhuhum uu fardhiyo sii daayay habeennimadii faidaa samictum nibaaxa alkilaab ay qayli haddaad maqashaan aw nuhaaq alxamiiri dameero waa hooleynaysa fastaciidu billahi min ashaydan ilahay shaydaan ka maangala idinkoo guryihiina jooga xirsiirka maarata la imaado oo marat shaydaanka iska naara xadiidku waa saxiix mursal weeyaan lakin dariiqa labaad isaga waa mawsuul ficay qaala alimaam albukhari raximahullah baabun idaa samica diika diikada waa digaaga hadduu qofka uu maqlo inta badan waxa sawdeeya waa midka diik diiga la yirahda dhawaaq ee maarata dakarka lab kaasaa qayliya dhawaaqa kaasna waa kan u kala duwan yihiin soo fiiri dameerka iyo eyga oo dhinac isla jira iyo diigya diiguna waa adakar adakaru dajaaj digaagkiisa dakarka ee kalabka la dhahay ayaguna waa kan xadathana cabdullahi bnu salix qaal xadathana ley qala xadathani jacfar bn rabica an cabdiraxman bin hurmusin can abi hureyra can rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam u nabigu qaale wuxuu yihi idaa samictum markaad maqashaan siyaxa diika digaaga dhawaaqiisa minaleyli habeenkii habeenkii buu dhawaaqi adaanka hore ooga hore suxurta uu qayli haddana salaada markay dilaacdo waaga dilaacdo wuu dhawaaqi duhurka markuu soo dhaweya wuu dhawaaqi xilliga isaga lidalika waxaa soo soo aroortay xadiid fa inahu yadcuu ila salaad dadku salaada ugu yeerayaa oo aadaanka xilligiisii buu ku tusi walidalika culimada waxay dhahaan addiika almujarab diyaaga mujarabka ah ee la ogaaday xilliga uu aadaamay inuu waktigii yahay waa lagu afuri waa lagu soomi waa lagu salaadi oo waktiga uu ku ilaalin kara sida saacaddii oo kale idaa samictum siyaxa diikati min alleyl haddaad maqashaan fa inaa ra'at malakan malag bay aragtaaye fasalu ilaahay weydiisa min fadlihi fadligiisa kaa kale shaydaan buu arkayay dameerka iyo eygu shaydaan marka meel kusoo dhawaaday waa un acuudu billahi min shaytan rajiim wey ilahi lagu cararo lamagan galo weeyaan malag laakiin hadduu kuusoo dhawaado waa ducaysan ducadiisa iyo ducadaada hadday iswaafaqdana ilahay waa aqbalayaa faman waafaqa taamiinuhu taamiina almalaa'ika gufira lahu maa taqadam min dambi dembigiisa qofka waa la dhaafi ilahay waa ka aqbali ducada aad ducaysanaysa malagana aamin buu kuleeyahay marka haddaad maqasho digaag dhawaaqi fasalu llaha min fadlih ilahay fadligiisa weydiista oo oh, allahuma inaa nasaluka fadlaka alcadiim allahuma zidna min fadlika <coughs> ilahay fadligiisa weydii fasalu llah min fadlih waidaa samictum nuhaaqa alxamiir dameer qaaqdiisa haddaad maqashaan min aleyla habeena qaaq leh fa inaha xilligaasi xilligii loo bartayma inuu fadhiyaa la rabay fa inaha ra-a shaydaanan shaydaan bay aragtaaye fatacawaduu billahi min ashaydaan shaydaan ilahay ka maangala xilligaa ayb marka eh, digaaga ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku fadilay oo u sahlay inuu malaaigta arko malaaigta oo ah bashar makhluuq makhluuq naga qarsoon oo nuuraani ah ambiyada iyo ilahay waa tusay saxaabada qaarkood malaaigta way arkeen siyaalo kala duwan bayna ku arkeen mar ayagoo dad iska soo keesiye xadiidkii jibriil waad garan mar wuxuu ahaa saxaabigii qur-aanka akrinayay mar ayagoo dagaalka ku jiro kaswatu beder iyo uxud iyo way arkeen baabu laa tasubu alburguutha laa tasubu ha caayina alburguutha injirboodada burquudku waa injirbooda baa la dhaha wey baal sida injirtoo kale laakiin dhanka kore ee dhabarka ah wax kurus ku leedahay oo baarin ah way ku buubto way ku buubi waana qariin iyo kurushahay qariinyo kuleel waxay ku darsatay surcat lintibah wa dayaraan markaana way buubi big bay dhihi ah, marka waxaa weeyaan alburguuth baa la dhahaa hayna bu xadii kuso horara wa xadii daciifa xadathana maxamed bn bashaar qaal xadathana safwan bn ciisa qaal xadathana suweyd abu xaatim can qataada can anas bin malik ana rajula nin baa lacana wuxuu lacanaday burquutan jirboodo cinda nabiy nabiga agtiisa alayh salam idinka ma taqaana jirboodya yaqaan ya oo dadna ma yaqaanaan dadna wa yaqaanaan marka de kolley waa bahal jirto wey meel walbana kama jirto meelo unbay ka jirtaa ayib ah, waxyaalo badan oo waxaa jirta nadaafada iyo mxua bay-ada iyo environmentka laska hagaajiyo waxyaaba badan oo xayawaanho waxaa jira ku zuula ku zuula ayaa jirta injirbooda iska dhaafay injirti kale awey xagee udambeysay yaa arkay ya bahashii reebaadiyaha maryahooda iyo laalaabkooda tifka ahaan jirtay iyo sarwaalkooda saa markii loo gadiyo iyadoo qanacilka wadata la arki jiray aawe ee gabdhaha iyo caruurta iyo halkaas geesaha kaga hortaali jirta ee isku ku xardhanaan jirtay u udambeysay ya waa zuushi nadaafada waxbadan bay zuulinaysa xayawaan dhan bay baabiin meeshaba ka qaadi ah, awa iyadaa aw qaanjeerta awe qaanjeerta awe qofka halkayda ka bilowdo ilaa dumancista saas maarata qaansarrabaadi <clears throat> u jeexi jirta xaggee udambaysa iyaduna ya ma jirto qof qabaysanayo qaanjeer ma yeelanayo dhididkii waxuu noqday dhididka aan murakas ahayn oon rib ahayn buu noqday ah, oo waxba aan saamayn weyn lahayn waxaasoo dhan waxa wey waa ilahay fadligiisa subxaana watacaala baashi la dhihi cadhada awe awa cadhadi ya dadka qaban jirtay anaga xerta makaan iyo dadka xerta ahaa iyo way garanayaan dhibaato badan bay ku hen jirtay caawa dhan baa oo qofka xataa una war isku hayn isagoo hordo waxaad arkaysa intuu alle xag u tuuray ilahay xaalkiis ogya waxuu sameynayo qof waxaad arkaysa weyn oo aan oo intuu gacanta la galo dadkii la sheekeyna xataa aan arkayn ayaad arkaysa waxaasoo dhan waa fadlu min allah amraad zuushay oo baabadi wey waxaana sabab inta badan ilahay nooga dhigay nadaafadda nadaafaddu caafimaad badan bay keentaa cudurna intuu mar walbaba nadaafad darre kusoo jirto iyo cudur kuusoo jiraa bay dhahan dhakhaatiirtu ah, waana arrin malmuus oo jira wey nabigana kadigay sala allah alay wasalam xataa nabigu alay slam wuxuu yihi fanadifu afniyatakum a ah, in allaha nadiifun yuxibu nadaafa fanadifu afniyatakum ilahay waa nadiif nadaafaduna jecel yahaye ardaagiina iyo guryaha hortooda iyo gosada iyo meeshaa nadiifiya buu dhihi jira nabi sal la alay slam waxaas maxaa looga jeedaa wasakda haddii kaa tagto cudur waa kaa tegay ah, amraad fara badan oo tanafusi oo neefta waay ku jirta amraad badan oo jildi oo maqaarka xaggooda ah waxaas dhan inta badan nadaafada sabab bay ku yihiin alburguuf yaa la lacanay cindana faqaal laa talcanuha lacanadi fa inahu ayqada nabiyo nabi buu toosiyey min alambiyaai kamid a lisalaati salaada u toosiyey xadiidku daciif weeyaan dacfigiisuna suweyd bin ibraahimkaas jaxdariga ayaa ku jira sanadkiisa daciifa weliba xadiidkiisa can qataada uu ka wariyo munkar wey ha qataadun hadda ka warinaya marka xadiidka waxba ka jirano munkar wey baabu lqaaila qaailadii buu ku saabsan yahay qaailadu waa qayluuladii in la qayluulashado maalinta dhiskeeda duhurkii iyo xilliga ka horeysi ka dambeysi iyo qoraxda kulushahay ayaa qaayla la dhahaa ama saaxo ama naso qofki inuu xilligaa yar naso shaqada joojiyo oo jirkiisa xooga u raaxeeyo ayaa fiican xadathana cabdullah bn mxamed qal xadathana hishaam bn yuusuf ahbarana macmar an saciid bn cabdiraxmaan can saab can cumar anahu qaala cumar wuxuu yihi rubama qacada calaa baabi ibn mascuud waxaa badnaan jirtay oo dhici jirtay qacadda inay fadhiistaan calaa baabi bn mascuud cabdullahi bn mascuud albaabkiisa rijaalu min quraysh rag reer quraysh ayaa fadhiisan jiray guriga cabdullahi bn mascuud hortiisa ayay fadhiisan jireen marka inay cabdullahi wax ka rabaan iyo inay meesha meel dabadaalis oo fadhiga ku fiican ahaydba halkaasaa la istuuriy o la fadhiisan fa idaa faa alfayu hooskii markuu baxo oo gurigii hoos u yeesho xilligii dadku ay harsan lahaayeen ibnu mascuud uu saaxan lahaa o la nasan lahaa iyoy meeshii fadhiyaan qaala ibnu cumar wuxuu dhihi jiray quumu kaca ka kaca meesha famaa baqiya wixii hadda ka dambeeya fawa lishaydaani baa iskale soo jeedka wixii hadda ka dambeya shaydanka iskale shaydaankan aminkan oo kale taagnaada oon qayluusanin oo xadiis saxiixa soo aroortay qiiluu fa ina shaydaana laa taqiil qayluushada shaydaanka ma qayluushadaane fa ina shaydaana laa taqiil dabaraani awsad uu kusoo saaray xadiidkaas oo saxiixa marka famaa baqiya inta soo hadhay fa huwa lishaydaani baa iska lehe oo aan meesha kusii hari oon saaxanaynine ordaya qayluushada harsada meeshana dhaafa dadka guryahooda uma laa yamuru calaa axadin qofna ma soo mari jirin cumar bin khadaab ilaa aqaamahu waa kicin jir qof allaale qofku meesha ku harka wuxuu dhihi jir kakax kakax ordaya qayluushada jir waa arrin fiican macalimiinta ardada iyo dugsiyaha iyo ardada markii dugsiyaha duuradii intay imaada dhahaan bay saaxda dhihi jireen waa la saaxan jiray iyagoo fahmaysan bay kici jireen casarkii qaala uma baynamaa huwa kadalik sidaa asigoo ah id cumar bnu khadaab oo dadki kicinaya oo ka kaca oo saaxda ka kaca meeshan leh id qiila waxaa lagu yihi hada bani banilxasxaas cumarow gabyaagii weynaa ee mawla banilxasxaas ahaa suxaym alxabashi aa la dhihi jiray suxaym alxabashi ninkii ahaa mawla banilxasxaas ee suxaym ahaa ayaa kana yaqulu shicra shicir buuna qaadaayo waa shaacir la yaqaanay ayuu yihi cumar iyo ku dheheen cumar iyo saxaabada iyo kibaaru saxaaba iyo madaxduna way danayn jireen dadka shucarada ee gabyaaga gabaygooda idhi war hay bal sii daayo wixii xumaanana way ka edbin jireen hadhow u noqon midhij wixii wanaaga ama fiicanna mararka qaar abaalgud baa lasiin jirayba gabyaaga iyo shaacirka abaalgud baa lasiin jiray dhiirigelin baa looga dhigi jiray marka cumar radi allahu canhuna wuxuu yaa loo sheegay waxaa yii suxeymkii xabeeshiga ahaa ee mola bani xasxaas ahaa yaa kan ah fadacaahu waa u yeeray faqaala kayfa qultu war maxaa tiri gabayadaadi maxaa kamida ah? bal wuxuu siidaa wuu gabiyo gabay dheer oo waxaa kamida ah beytan uu kasoo qaaday faqaala beytki waa gabay dheer oo laga soo gaabiyey wuxuu yihi wadacii sulayma inta jahazta qaasiya qaaziyan kafa shaybu walislaamu lilmari naahiya <clears throat> wadaci wadaci sulayma ah, sulayma waa gabadh magaceed sulayma gabadha la yidhaahdo sogoti inta jahasta haddaad isku diyaariso isku qabanbaariso kaasiyeen xaalata mid duulaaya markaad duulaan ubaxayso gabadhaas sogoti adoo sogotina ska tegin <coughs> kafa shaybu ciradiibaa ku filan iyo walislaamu islaamnimadii lilmar-i qofka waxay ugu filan tahay naahiyan kuwaxa nahiya kafaa ashaybu naahiyan wa kafa alislaamu naahiyan lilmari ah, qofka waxaa ku filan wax nahiya oo xumaanta ka reeba inuu ciroobo iyo inuu muslim yaha labadaba waxay kamid tahay mawaanicda ama zawaajirta qofka reebta qofka hadduu ciro yeesho isagoo muslima dee inuu sidii hore uu daa'ish iska ahaado oo sidii hore iskaga tasarufo oo wuxuu samayn jiray caruurnimadii iyo kuraynnimadii iyo dhalinyarnimadii uu weli ku jiro sax maaha nin weyn oo eh, mxuaha eh, lixdan jir ama konton jir ama toddobaatan jir ah oo caruur la ciyaari oo caruur la qayili oo caruur meel la fadhiyo oo wax fiican maaha awe ciradii maxay ku tartay xiradu waxay ku filan tahay qofka kaga filan tahay wax allah wixii xumaan iyo akhlaaq xumo ah islaamnimadana wax allah wixii xumaana qofka ka reebtaa kafa shaybu walislaamu lilmari naahiya laakiin ninkan asaga ah ee la yidhahdo suxayb suxaym la yidhaahdo alxabashi mawlaa bani xasxaas eh, maa kafa shaybu wala lislaam maa kafa shaybu wala lislaam ciradiisii iyo islaamnimadiisii midna kama kaafinin oo kuma filaani naahiyan in xumaan ka reebto oo waxaa la yidhi nin wuxuu ahaa mawla ah dad buu reer baa lahaa gabyaa buu ahaa wuxuu marka maftuun ku noqday haweenka iyo gabdhaha iyo kasheekeyntooda iyo ugabyadooda iyo udhabagalkooda waxaas markii dambe mawlihiisi baa dilay oo <clears throat> waxay dhahaan ashaaciru aladi qatalahu shicru waa shaacirkii shicirkiisi uu dilay gabaygan hadda wadaciisa lma intajahasta qaasiya ninkii la noolaya gabdhihiisiibuu faalinaya oo ammaanaya oo wax ka sheegaya oo sirtoodii banaanka soo dhigay oo uu ceebeynaya marka ugu damaystii waa la dilay baa layidhi arintaas loo dilay waa ninka abyaada mashhuurka ahee ana mn ljala wdalac thalaya mata adc acmaama tacrifun iskale waa ninka iskale wamaada yabtaqi shucaraau minii waqad jaawastu xadd alarbaciini abyaada mashhuurka ninka iskale weeyaan ninkan yihahdo suxayb eh, mawla bani xasxaas faqaala cumar wuxuu yihi xasbuka xasbuk jooji sadaqta sadaqta run baa sheegtay haddaad ku dhaqanta wey xasumlisinaad kuma dhaqmin baa layidhi qala raximah llahu taala xadaana caliy bn cabdilahi qal xadaana cabdrazaq bn hamaam qala akhbarana macmar can saciid bn cabdiraxmaan aljaxshi can abi bakr bn muxamed bn camr bn xazmi can isaai bn yaziidin qaal kaana cumar radi allahu canhu wuxuu yamuru bina keena soo mara nisfa nahaari maalinta niskeeda aw qariiba minhu xilli u dhow fayaqulu wuxuu dhihi jiray qumuu ka kaca meeshan aad fadhidaan faqiiluu qayluushada saaxda famaa baqiya wma soo harin famaa baqiya inta soo harin falishaydaani baa iska leh yani inta aad fadhideen wixii ka dambeeya sii fadhidaan shaqa shaydaan oo qaylolada inaad tagto oo qayluusho weydaan waa dhaqan shaydaan shaydaanka ah soo jeedi o saaxanaynin xasan bisnaad o xadiidku qala xadathana xajaaj qala xadathana xamaad an xumayd an anas bin maali qaal kaanuu waxay yujamicuun saxaabadu jumcada ayay tukan jireen yujamicuuna way jumcaysan jireen markay jumcada soo tukadaan yay uma yaqiiluuna qayluushan jireen inta ka horeysa qayluulada waxaa loo yaqaana qabla zawaal intay qoraxda zuurin baa la qayluushan jiray shaqaday ka imaan jiray wayar qayluushan jiray duhur kala tukan jiray laakiin markay jumco tahay jumcada waa la bukuri waa la kalihi kunaa nubakiru biljumca uma naqiil ba soo ororta intay kallahaan oo arooba ay masaajidka tagaan oo jumcadii ay joogaan xilligii qayluuladii masaajidka fadhiyaan markay soo tukadaan kadib ay qayluuladii guryaha imaan jiro saaxan jireen saas wey qala xadathana musa bn ismaaciil qala xadathana sulayman bn mugiira can thabit can anas qaal qaala anas wuxuu yihi maa kaana liahli lmadiinati reer madiina ooma sugneen sharaabun sharaab ay cabaan xaysu ay xiino bay ka dhigan tahay xayu xurimat alkhamru xiina xurimat alkhamru khamrada markii la xarimay ilahay soo dejiyey fajtanibuuhu ka fogaada khamrada uu ilaahay soo dejiyey xilligaasi maa kaana liahli lmadiina sharaabun maynan lahayn xayu xurimat alkhamru khamrada xilligii la xarimay acjabu ay ka jecel yihin sharaabko acjabu ay ka jecel yihin ilayhim ayaga min atamri sharaabka timirta laga sameeyey walbusra nooc timirta kamid oo busriga la yidhaahdo sharaabka laga sameeyey casiirka laga sameeyey yay ugu jeclaayeen xilligaa khamrada la xarimayo wuxuu leeyahy marka anas fa inii aniga oo laasqi sharaab iyo juus laga sameeyey timir iyo busri iyo laga sameeyey anigoo waraabinaya asxaaba rasuulillaah saxaabadii nabiga calayhi salaam gaar ahaan odayaasha adeeradiisa xaafadooda ahaa wahum asxaabtaasna cinda abi dalxa abi dalxa zayd bnu sahl oo eh, rabiibka uu ahaa anas binu maalik gurigiisa ku nool hooyadii buu qabay abu mansurayn buu qabay halkaa isagoo joogo oo abu dalxa agtiisana ay dhaliya ah, haween ah, rag baa ujeeda ay ag joogaan saxaabada nabiga kamid aho bacda riwaayaat qaar laga magacaabay kacabi laga eh, ubay bnu kacabi laga magacaabay mara rajulun nin baa soo maray sharaabkii la cabaayo oo markaa khamre inta isku bedeshay oo khamraa laga samayn jire khamraduna markaa xaaraan maynahin waa la iska cabi jiray marka faqaala wuxuu yidhi nin baana soo maray markaasuu halkaa ka dhawaaqo wuxuu yidhi ina alkhamra khamradii qad xurimad waa la xarimay marka waxay cabaayaan khamreed asiir iyo waxay ka sameeyeen timir iyo busl iyo ka sameeyeen famaa qaaluu saxaabadii cabaayey mayna dhihin mataa goormaa la xarimay shalay waa kaan cabayna annagaa mayna dhihin mataa wax la mayna la imaan waa la xarimaday dheheenba way joojiyeen kab aw xataa nandura mayna dhihin o maa qaaluu mayna dhihin xataa nandura waan fiirinaynaa bal waxaad sheegayso dib baan u raacaynaa mayna dhihin ninkan hadlaayo soo fiiriya waa kuma mayna dhihin ah waxay ahayn waqaafiin cinda kitaab illahi awaamirta iyo nawaahida iyo waxaa sharciga markuu reebo markaaba waa la joojin jiray inagana waxaa laga yaaba afartan sano konton sano soddon labaatan sano in un wax un la sheegaayo xaaraano l waxaa ma banaana deena dadku ay iska sii wataan iska sii wataan markiiba way joojiyeen qaaluu waxay dhehen yaa anasu anasow ahriqaa daadi abu eh, dalxe iyo ragka waxay dheheen dhamaan daadi daadi ashuumay bay ku jirtaa markaasaa intii la jiiday ee la waldaamiyey yaa salka laga dhuftay mihraas dhagax birta weyn ee dubaha halkaasay deena si wadada ku daarintay ahriiqaha daadi marka alaa fahi sakak wadooyinkii baa lagu sii daayay sababta wadada lagu sii daynaya waxa weeyaan waa la ogyahay wadada inaan dadka lagu dhibin oo waxaan nadaafa darre iyo wasakya lagu daadinin waxaa loola jeedaa hadda iclaam baa loola jeedaa iclaam waay in khamradii la xarimay inkirkeedina si calan aho la muuqato loo wada inkiro la wada arko ayaa la rabaa oo dib dambe aan loogu eh, maaratay ninna una dheen ma ogeen iyo ma arkin uma qaaluu waxay dhaheen cinda umi sulaym cafwan uma qaaluu way dhacdaa khaladkaas u dhacaa uma qaaluu qaaluu laba qaaluu baa jirta qaaluu oo min alqowl iyo qaaluu oo min alqayluula ah inta loo keenay xadiidkana waa intaas uma kadib odayaashii khamrada cabe ee khamrada inta kasoo hadhana iska daadiyey oo yar sarqaansan qaaluu waxay qayluushadeen cinda ummi sulaym ummu sulaym waa abudalxa xaaskiisi agteeda iyo gurigiiba saacdeen goolba dhh way iska hargaleen way qayluushadeen xataa abraduu ilaa ay ka qabowsadaan kulaalkii hayay ee xisiga aha iyo kii macnawiga aha khamrada ay cabeen labadaba way ka qabowsadeen hadhow kale kaceen waktasalu markaasi qabaysteen khamradii waa kasoo uraysa la yeeli uma dayabathum waxaa udgoonaysay umu sulaym umu sulaym baa maraafuur u tiri wixii hore ee khamrada ahay la aqoon jir la xarimiye dadku inala yaabin markaasay dayabathum udgoonaysay o maraafuunaysay umu sulaym baa diib marmarisoo tiri iska mariya qabaysta uma raaxuu ila nabiy ayagoo nadiifoo udgoon ayay nabiga u tageen calayhi salaatu wasalaam fa ida alkhabaru warkii yeedhay ee la yidhi khabradii waa la xarimay kamaa qaala arajulu ninkii siduu yiri oo kale wey masaajidka haddii la tagayba warkii waa warkii oo kale saxaabada o dhan oo warkii qaadatay oo ka wada rumayday oo ka wada qabaystay oo khamrada o dhan banaanka la iska dhigay wey meeqa sanaa lagu qaadka waa xaaraan sigaarka waa xaaraan tubaakada waa xaaraan maanduuriyaha iyo daroogada noocyada kala waa xaaraan intaana dadkii qaar badan baa laga oo iskaga dhegan oo maaragtay eh, ta'wiil iyo qiil raadinaya oo wareegeysanaya nabiga alay slam dartii diinta lagu soo dejiyey iyagoo nabiga alay slam soo gaaray sidaasay tarbiyadooda u fiicneed u qaateen waxay ahaayeen mujtamac mithaali ah dad aada u wanaagsan oo qiimo badan bay ahaayeen waxay xumaana markaaba waa ka istaagi jiren hadday ku dhacaan markaaba iyagoo gubanaya nabigu u imaan jireen waxay dhihi jireen nadahir nabi allow xataa haddii laga oofin diyaar bay u yihiin saan aakhare loogu qabsanin qaala anas ba wuxuu yihi famaa dacimuuhaa mayna dhadhameenin khamro dambe bacdu maalinta kadib maalintaasa ugu dambaysay warkeedaba w intaasoo ka abkaab laga soo gaaray intaa la nuugi jiray la cabi jiray intaasoo gabyaa iyo intaasoo sheeka iyo intaasoo majaalis iyo fadhi ah lagu maarta sheekaysan jiray maalintaasa ugu dambeysay saxiix wey xadiidku qaala raximahu llahu tacaala baabu nawmi aakhiri nahaar maalinta aakhirkeedaoo la saaxdo casarkii oo la saaxdo xadathana maxamed bn muqatil qaala akhbarana cabdullahi qaala xadathana miscab bn kidaab can thaabit ibni cubayd can ibni abi layla can khawaat ibni jubayrin qaal nawmu awali nahaari maalinta awalkeeda oo la saaxdo salaada subax kadib iyo barqinkii iyo xiliyii la shaqaysan lahaa oo la saaxdo khulqun waa jaahilnimo aqoon darri wey waxaa shaqo iyo hawlo iyo umuuro oo la rabo in maalintaas iyada ah laga faa'iidaysto oo qofku uu waxaa u dhan jiifay haddana waagi markuu badiyan gogasha haddana sii galo mar labaad iska sii saaxdo khulqun weeyaan khulqun yani jahlu wa awsaaduhu habeenka dh maalinta bartankeeda oo la saaxdo xilliga kuleelka ahe mxuu aha duurkii oo kadib oo kale oo la saaxdana khulqun waa akhlaaq wanaagsan akhlaaq fiican weeyaan waa qayluuladii xili fiican weya xilligaas oo intaa yar ee soddonka daqiiqa ama halka saaca caafimaad iyo fahmo iyo nashaad badan baa laga helaa wa aakhiruhu maalinta aakhirkeeda casarkii kadib oo la saaxdana xumqun waa doqonnimo doqonnimo weeyaano axmuq baa xilligaa saaxda casar kadib walidaalika dhahaan casarka hurdada casarka maxay dhahaan ilmaha yarna way ka oysaa waayeela way ka caraysiisaa soo gafurka tuuri wax ka caraysiisay aadan garanayn ayuu soo kacayaa oo meel laga jiraba aan ogeyn meel laga jiraba aan garanaynin a ayib marka xadiis baana soo aroray oo daciif ahoo qofkii intuu eh, saaxdaa maalinta aakhirkeeda qofkii saaxdaa oo eh, faktubisa caqluhu caqligiisi la dafo caqligiisi tago falaa yaluman ilaa nafsa qofka casarka kadib intuu saaxdo isagoo doqona soo tooso caqliba lahayn naftiisa ha dagaalo waa daciif adiidkaasoo eh, macruufu dacfigu baabu lmaduba madubadiibu kusaabsan yahay maadubadu waa weliimada iyo waxaa maaragtay la yidhaahdo sabta la yidhaahdo iyo muraadka iyo waxaasa waxaa la dhahaa maaduba shardina maaha qofka inuu markaas muraad gaara leeyahay ama uu qur-aan hala iyo akriya leeyahay ama uu meel shardi maaha in gogashiisa iyo gurigiisa cuntaa iska taallo oo dadku ay iska cunaan oo laiskugu yeedho oo cuna la dhaho arrintaasi dhaqanka waa dhaqan iska fiican wey <coughs> waa sadaqa fiican iyo akhlaaq wanaagsan in qofka gurigiisa cunto cunidaas iyo loo imaado oo dadku intay imaadaan ay ka dhergaan xadathana camr bnu khaalid waxaa la yiri ninkii ahaa sheekhi caalimka ahaaye la jiray sheekh ibn bas raximahullah sheekh ibn bas cabdilcaziz ibn bas raximah llah sidaasu ahaa baa la yihi gurigiisa maalin walbaba waxaad moodi jirta baa layiri inay meesha muraad iyo welimo ay ka jirto waa loo soo qastaya markaasaa ummadda meel walba ka imaato gurigiisa laska dhaci oo laska cuni ayb xadathana camr bnu khalid qal xadathana abulmalix qaala samictu waxaa maqlay buu le maymuunan yani ibnu mehraan oo qaala yihi sa'altu naafican naafic baa maqlo yaa weydiiyey hal kaana ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar ma aha yadcuu lilma'duba ma'duba iyo xoogo mulaad dadka ma ugu yeeri jiray qaala wuxuu yihi lakinahu marka nacan ba ku jirta lakinahu asagu mar mararkiisa kamiduu raba inuu soo qaado inkasara lahu waxaa ka jabay baciirun neef geela ka jabay geela markuu jabana kabitaankiisa ma sahlana hawaaashaasuu fadhinaya oo ku dhiman inkasara lahu baciir neef geelaa ka jabay maratan mar fa naxarnaahu waan gawracnay neefkaasaga waa la gawracay uma qaala markaasu wuxuu yihi cabdullahi bin cumar uxshur calaya almadiina magaalada madiina isoo isoo aruuri uxshur soo xashri soo aruuri calaya korkeeda iskugu imaadaan almadiina reer madiina iskugu imaadaan magaalada marka masii weyno madiina gudaheeda intay aheyd way iska koobneed cawaali bay laheedoo tuulooyin iyo buulooyin racsan bay aheed oo ka fog baa jirta laakiin madiinatu rasuulilah sala allah alay wasalam intii nabiga magaalada toonka ahayd hadda masjidka nabiga intuu ku fadhiya wey marka uxsur calaya almadiina magaalada madiina iisoo xashri soo aruri qaala xil naafic baa wuxuu yidhi faqultu waxaan ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan aba cabdiraxmaanow cabdullahi bin cumar kuyadiis calaa ayi shayin oo maxaa noogu yeeri dadkaas soo aruri leedahay maxaa noogu yeeri laysa cindana khubsu kibis mama haysane wax muufi iyo rooti iyo kibis oon haysano ma lehe ma hilibka keliya dadka ugu yeerina neef baa meesha ku haynaay <clears throat> maxaan dadka ugu yeeraynaa faqaala wuxuu yii allahuma laka alxamdu ilahu adaa mahad iska leh ah, maanta maaan maxaan haynaa wax la cuno haadaa curaaq ah, lafahan hilibkaa soo maaratid wa haadaa maraqun maraqana waa kan daryaha buuxa aw qaala wuxuu yihi maraqun maraq baan haynaa wa badcun badcun min alaxm yani eh, hilibna waan haynaa bu yiri hilibna waan haynaayo qidac min alaxm hilibkana waa la cuni faman shaa akala qofkii raba oo xiiseynaya wuu cuni waman shaa wadaca ninkii rabana wuu iskaga tegaya waman shaaa wadaca ay tarak wuu iskaga tegaya dadku marka khiyaar bay leeyihiin xaqaa'iqda umuurtana waa sidaas ninkii rabana wuu cuni ninkii rabana wuu ka tegay adigu waxaan ku yidhi dadka igu yeer kibis ma hayni iyo dada waxayn waxaad haysaa la bixiyaa waxaad hayso yaa la bixiyaa ah, mathalan shaah waxaad haysaa caleen baad haysaa sokor ma hayn inaad tirahdo dadkii oo shaah uu hayo oo madaxa xanuunayo aad tiraha sokor la-aan baana haysa ma ahe waxaad haysa kharaarka ukari kharaarka ayaad u karinaysaa xoogo kibisaad haysaa koosaar ma hayaa dhihina iska sii si unba ku cune biy biyo kalo ku cunee marka faman shaa akala waman wadac dadku taa wey kii rabana wuu cuni oo baahi i dana haysto kii kale wuu iskaga tegi saxiixulisnaad wey xadiidka baabulkhitaab gudmadii buu ku saabsan yahay gudmadii qofka inuu isgudo rag ahaya iyo haween ahayaba gudmada waa shay sunno ah oo sharci ah oo dariiqa wujuubkeedaasaa la culimmadu in badan oo kamid ay qabaan rag iyo haweenba laakiin aadaabti sharcigaheed baa la marin oo wiilkana waa la yaqaanaa gabadhuna ayaduna wax yar un baa laga jaray mooyeene adaabkan iyo waxaa maarata dadku ay sameynayaan ay dhaqanka xun ma aha dhaqanka laga hadlaa markii gudnuunka gabdhaha la sheego shareecadu dhinacay ka hadlayso waa in la fahmaa waa in la fahmaa waxaan gabadha waxba yeelayn wiilkaaba bil iyo laga yaaba inuu dhaawac ahaadee ayadoo markaa waxaa la rabaa inay gurigeeda iyo shaqadeeda qabsato ayaa la rabaa o adhagii raacdo baab lkhitaan shucayb bin abi xamza dinaar qaala xadathana abu zinar an acraj can abi hureyra ana rasuula allahi sala alla alay wasalam qaala nabig wuxuu yihi ikhtatala ibrahimu alayhi salaatu wasalaam nabiyullahi ibraahim baa isguday bacda thamaaniina sana sideetan sano markuu marhayo cumrigiisa sideetan jir isago yaa waxaa la yidhi isgud dadkaasa loo tajriiciyo loo jideeyey wakhtatara bilqaduum meesha qaduum la yidhahduna isku guday oo meel magaceed qaala abu cabdillahi albukhaari wuxuu yidhi yacni wuxuu la jeedaa mawdica meel waaka mawdicna waa la dhahaa aaladina waa la yidhahdaa qaduumka eh, baalgudun quraarad la yidhaahdo oo weelasha lagu qori jiray ayadana waa la yidhahdaa taasuu iskaga gooyay ducar iskaga xidhayo geed ku qabtay ayuu jag iskaga siiyey wakhtatara bilqaduum meesha qaduum la yidhahda sideetan jir isago ayuu gacantiisa isku guday imtixaan bay aheyd iyo ibtilaa lagu ibtileeyey faatamahuna wixii lagu ibtileeyey oo dhanna waa ka soo baxay markaasuu ilahay wuxuu yihi inii jaaciluka linaasi imaama imaam baa makaa dhigayaa buu yihi ila qofka haddii imtixaan laga qaado imtixaanka ku barmooso ku baaso waa inuu dadka kasoreyso ka sarreeyo oo abaalgud iyo bilsharaf la siiyo wey nabiyullahi ibraahim alayhi salam allaala wixii imtixaan ahaa ilmahada gawrac ku dhaqaaq isgud adoo isjadanjiira ku dhaqaaq wax walba uu samee la yiri ku dhaqaaq kadib waxaa weye marka waa la yih khalaas hadda waxaa kuusoo haray in imaamnimadaadii lagu duubo oo lagu magacaabo baabu khafdi lmar'ati haweeneyda oo ayaduna goysa khafdiga waa khitaankii khitaanka haweenka waxaa la dhaha khafdi khafdilmar'ati haweeneyda oo waxgudda oo iyo guditaanka gabdhaha iyo xadathana musa bin ismaaciil qala xadathana cabdilwaxid qala xadathana cajuuzun haweeney habara min ahli kufa reer kufa jadatu caliy bni quraab caliy bni quraab ayaydiis weeyaan qaalad waxay tiri xadathatnii umu lmahaajir baa ii warantay lama yaqaan qaalat waxay tiri umulmuhaajir subiitu waa laysoo qafaashay fii jawaariya gabdho anugoo ku dhex jiro kamida min aruum xaggaayo ruumana naga soo qafaashay oo dagaal muslimiinta iyaga udhexdeedo gaala ahaa fa carada calayna cuhmaanu cuhmaan binu cafaan baa ugu horrey wax ruum ku duula ayaa wuxuu noo bandhigay alislaama islaamnimadii buu noo bandhigay islaamka qaata buuna yidhi falam yuslim mina xagga anaga ma islaamin hayri aniga iyo wahayru ukhraa aniga mid kale besa ka islaamnay intii kale way diideen islaamkuna ikrah ma laa ikraha fi ddiin lagu qasbi maayo faqaala cuhmaan baa wuxuu yidhi idhabuu labadana islaantaya kaxeeya oo fakfiduuhumaa soo guda wadahiruuhumaa soo dahira soo guda oo hala dahiriyo daciif wy xadiidkuse baabun adacwatu fi lkhitaab dadka oo loogu yeero weliime iyo xoogo mulaada fi lkhitaari bisababi khitaari caruurtood la guday sababtood carruurta baa maanta gudguday xoogo muraada sameeye kaalaya in la dhaho oo waxyaalaha walaa-imta ahee muraadka ahe dadka waxa loogu yeero markay tiranayaan waxay ku daraan alkhitaab gudmaday ku daraan qofka meelka imaada safarka imaaday iyo khitaamka iyo caqiiqada iyo wax badan isku keenaan waxna sunada marfuuca saxiixda kusoo arortay waxaana looga qiyaas qaadanayo oo shukran lilah ilahi lagu shukrinaya xadathana zakariya bin yaxya qaal xadathana abu usama can cumar bn xamzata qala akhbaranii salim qala xadatatnii ibnu ah, qaala wuxuu yidhi khatananii waxaa iguday salim baa ibnu cumara cabdullahi bn cumar waa abis ana aniga iyo wa nucayma nucaym aniga nucaym buuna guday fadabaxa calaynaa kabsha wuxuu noo gowracay caption one iyo korka ka gowracay oo dadkii ugu yeero bunaad ahaana falaqad ra'aytunaa waxaanas aragnay buu leeyahay wa inaa anaga oo lanajdalu farxayna bihi kabshigaa la gowracay cala sibyaani caruurta anagoo ogu farxayna oo ugu faanayna an dabaxa bian dabaxa cana inuu xagga anaga aaba ka gowracay kabshan one ma carruurta kale ku faanayna ole annaga waxaa noo gowracay one haddiinana guday kuwa kale carruurta habaan kaga farxay kugu farxsanaayoon eh, ku faanaynaa oon isku ammaanaynaa buu leehay xadiidku daciif isnaad wey mawquuf ah mawquuf weeyaan oo ninka la yihahdo cumar ibn xamza daciif wey ninkaasa daciifa ah. baabun lahu fi lkhitaan gudmada caruurta la gudaayo oo loo ciyaaro oo gabdhaha iyo waxaa markii la gudaayo in xogow la yar maaweeliyo oo buraabur loo tumo xadathana asbi qaal akhbaranii ibn wahbin qaala akhbaranii camrun ana bukayran xadathahu ana uma calqamata akhbarathu ana banaata akhii caaisha caaisha walaalkeed gabadha uu dhalay yaa uktutina la guday faqiila licaaisha waxaa lagu yidhi alaa nadcu lahuna maan ogu yeero man qof yulhihina mashquuliya wax maaweeliya oo mashquuliya oo xanuunka iyo waxaan ka maaweeliya maan ogu yeero oo intay fiirinayaan laga dhamay qaalad balaa bay tiri waayahay bay tiri caaisha fa arsaltu waxaan diray bay leedahay ilaa cadiy arsaltu mucalqa waxay leedahay qof baan u diray ilaa cadiy nin cadi la yidhaahdo ilaa cadi nusakda qaar waxay qorayaan ilaa muganin nin heesaa ah ama ilaa fulanin muqani ayaan riwaaya kale ilaa fulan almuqani marka ilaa cadiyin ama almuqani qofkii hebelkii muqaniga ahay gabyaagahaa fa ataahuna gabdhihii buu u yimid fa marat caaishatu baa soo martay isaga oo filbeyti guriga ku jira oo fa ra-atu caaisha aratay yataqana kan oo heesaaya oo wayuxariku raasa madaxa dhadhaqaajin daraban hees iyo muxuu ahaa raqsi iyo niikin isagoo wada oo madaxa dhadhaqaajinaya wa kaana daa shacrin buu ahaa mid tiban tiba ah dheer oo kahiirin fara badan ninkan marka wax kalo balaayo kalo la yimid waa nin timihii dhadheeraa iyo boodbood iyo gabay iyo gabdhihii iyo dadkii haweenka o dhan baa marka kufidnoobayaba faqaalat waxay tiri uffin bay tiri shaydaanun akrijuuhu akrijuuhu waa shaydaane bixiya bixiya ufin intay tiri ufta waxaa la dhahaa wax allaala wixii la muujinayo in la nacayo oo laga cadhaysan yahay yani ma maa culima insaan anahu mutadajir mutakari mutakarir inuu nacayo oo uu kohanayo ayaa uffin la dhahaa oo laga gubanayo oo la jeclayn marka qur-aanka kariimkan ilahi wuxuu yihi markuu ka hadlayo waalidka walaa taqul lahuma ufin uf ha dhihin yani hadalka waalidka haka gubanin oo ka nuunuudhihin ka nuuqnuuqdhihin inaad uf tirahda keliya maaha ka gugubashada iyo kaxumaashaha iyo diididda iyo inkirkaas o dhan baa la didan yahi marka uffin intay tiri waxay tiri waa shaydaane ilaan hees weeyaan hees ay la socoto eh, muxuu ahaa boodboodkiisii iyo sjajabin ay la socoto oo badixi la lalaminayo oo waxaasoo dhan marka waxay taabanaysaa hariizadii iyo shahwadii iyo haweenkii iyo raggii meesha fitna ka imaanaysa marka waxay ti naga bixiyo naga bixiya kan laakiin haddii gabdho lo lagu yeeri lahaa gabdhaha ay u baraamurtumi lahaayeen baraamur u garaaci lahaayeen wax dhibaataa mala waxba dhibaataa male gabdhihi waa la gudayaa gabdhaha lagu yeelo baraamur u garaacay oo u tubay waxbay u qalqaadeen waxba dhib male taa iyada xadiidku xasan weeyaan waxaa la diiday waxaa weeyaan waa ninkan lasoo keenay ee yaaga ee heesaaga ah heesaaga ah marka ma banaana in heesaa intii lasoo kiraysto loo yeero munaasaba jirta la yidhaahdo de kaalay deen la oo raggii iyo haweenkii iyo gabdhihii iyo ay deena boodboodaan oo waxaas ma banaana sharcigana kuma banaana waana xarkihii shaydaanka waana nifaaq ma banaan arrinta ayada baabu dacwati dhimiy dhimiga dacwadiisi ah, a dawada waxaa loo jeedaa uu ku yeeray nin gaalaa ah ku yeeray oo muslim ahayn lakiin muslimiinta heshiis ka dhexeeyo kaale buu ku yiri weliime iyo muraad baan qabaay marka haddii wax munkara meesha una joogin ama kaniisad uuna kugu yeerin axdeed in loo tegi karo cuntada lala cuni karo cuntadooda haddii markaas ayna waxyaabaha sharcigan muxarima aynan ahayn khamre kuma jirto doofaar kuma jiro cuntadii waa xalaal waa xalaal waa ahlulkitaab waxaaso dhan haday jir wax dhibaataa male xadadana axmed bnu khaalid qal xadadana maxamed bnu isxaaq naafic umm, an aslam mawla cumar qaal lama qadimna maa cumar bn khadaab markaan galnay ashaama shaam markaan galnay baytulmaqdis markii la furtay wey xilliga cumar ataahu diqaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa diqaanka waa ra-iiskii iyo ninkii amiirka ka ahaa ra iqliim ama magaalada madaxda ka ahaa ayaa u yimid cumar qaala markaas wuxuu ku yihi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii inii anigu qad sanactu laka dacaama raashin baan kuu diyaariyey fa uxibu waxaan jeclahay an taatiina inaad igu timaado kaniisada biashraafi man macaka biashraafi man macak dadka adiga kula socda eh, khiyaarta ee ashraafta ah kuwaan kula socdaana soo raaca fa inahu kaasaa aqwa saasaa aqwaa lii igu xoog badan min fii camali camalkayga shaqadeeda xoojinaysaa wa ashrafu lii ana ii sharaf ii ah ana sharaf bay tahay leana madaxnimadiisa lagama qaadayo qof maamulkii guud muslimiintii baa iskale oo xukuumo caradii la wareegay lakin isagana sidiibu odayaashii qabiilka u yahay sidiibu madax u yahay umuurihiisi gaar u yahay waa loo dayn dadkiisi inuu maamulo marka wuxuu le saas ana ii sharaf badan iina xoog badan camalka iyo shaqadeeda oo misdaaqiyaan ka heli madaxweynihii muslimiintaa tahay haddaad imaatay ood kasoo qayb gashay munaasabada iyo xafladaydan marka waxay ii noqonaysaa nooc shaabad ah iyo ogolaasho ah oo sumcad iyo maarata ay i kordhinaysaay qaala cumar wuxuu yihi inaa laa nastadiicu ma karo an nadkula inaan galna kanaa'isakum kaniisooyinkiina haadihi maca suwari latii fiiha sawirada xunxun aad kujirta ku jiraan oo kaniisad ay inii tahay oo nabiyullahi ciise iyo nabiyullahi kada cuseyr iyo waxyaabahaas aad ilaahyahaad ka dhigis aad ku magacaabi jirteen iyadoo ku dhex jirto waxaasi ma soo geli kara buu yihi cumar radi allahu canhu ma banaana meelahaasi macaabida gaalada iyo asnaamtooda ay ku jirta iyo in la galo ama cuntaa ku cunayna maxfirada kudhiganayna la dhaho ma banaana waa in laga fogaada xadiidku daciif weeyaan laakiin saxiixu liqayrihi dariiq kale markii la fiiriyo saxiixu liqayrihi ayuu noqonaya markii duruqdiisa laisku soo aruuriyo xadiidku waa saxiixun liqayrihi cumar haddii marka markaa ninkaas uuna ogu yeerin kaniisad waa ka qaybgeli oo dhib male in muslimiinta iyo gaaladu mu-aakala ay wax isla cunaano cunto meel laiskugu imaaday iyo xaflad weyn oo laiskugu imaaday cuntada la wada cuno oo meelahaas dhib ma laha waxaa un la ilaalin aadaabta sharciga kale wax muxarama meesha inaan oolin miiskaas inuu khamro saarayn oo khamradii iyo eh, meel aynan iskugu imaanin arrimahaasun maa laska ilaalinaysaa baabu khitaaru alimaay ima waa jamcu eh, amah gabdhaha addoomaha iyagoo laftirkooda markay soo islaamaan in la gudi xadathana musa bin ismaciil qal xadathana cabdulwaxid bin ziyaad qaal xadadatna cajuuzun baa noo warantay min ahli kufa jadatu caliy bni quraabin qaalat waxay tiri xadadatnii waxaa ii warantay umulmuhaajir qaalat waxay tiri subiitu waa laysoo qafaashay aniga iyo waa jawaariya gabdho kaleo min aruum baa nanaga soo qafaashay facaarada calayna cuhmaanu islaama cusmaan bin cafaan baa noo bandhigay falam yuslim ma islaamina xaggana hayri aniga iyo wakayru ukaa mid kale mooyeene faqaala wuxuu yidhi ikfiduuhumaa labadan guda udahiruhumaa dahira fakuntu waxaan ahaa akhdamu cuhmaana ayaan ukhidmayn jiray daciif wey xadiidka waqad mara isagoo marna buuna soo maray baabulkhitaari lilkabiir qofkii weynaa oo la gudo gudniinku inuunan xag iyo wakti lahayn oo qofka haddii yaraanti lagu gudi waayo oo isagoo weyn la ogaayo inuuna gudnayn ama sooba islaama isagoo weyn oo gudnayn ila wadamo dad waxaa jira ayagoo gaala isguda kuwana ismaba gudaan kuwaa isgudin inay isgudaan markay islaamaan xadadna sulayman binu xarbi qaal xadadna xamaad bnu zayd laakiin khiyaarkoodaa loo daynayaa iyagaa isguda la dhihi in la cadaadiyo la xoogo la khasbo ma aha in la khasbo ma aha o dhibaato loo geysto in markaa si uun ayaguna ay raalli ka yihiin arrintaasa lagu qanciyo ay ku qancaan baa la rabaa qaal hadda alxamdulilah dhakhaatiir iyo adibaa jirto oo waxaa jirta si sahlan in qofka loo gudi karo isagoo oo weynaaday oo xubinkiisa uu adkaaday haddana in si sahlan loo maareyn karo xadana سليman بن xrb qal xadana xmad بن زayd an yaحya بن سacيid an سacيid المسyب an abi هurayra qaal اktatana ibrahimu slى الlaه عليه waslm nabg ibrahim baa isguday wahuwa ibnu cishriina wa mia boqol iyo labaatan isagoo jira riwaayada hore sideetan baan soo maray qaarkood waxay boqol iyo labaatanka waa da-du ku dhintay uma caasha bacda dalika tamaani siniin sideed sanana waa waa sii noolaa qaala saciid baa wuxuu yihi ibraahimu awalu man ikhtatab taa keliya mee horta waa ninka u horreeya isguda wa awalu man adaaf qofka u wax marti geliya weeyaan marti iyo dad socda cuntadiisii iyo xoolihiisii intuu u gowraca soo dhaweeya malaaigtii waa kii u maleeyey bashar intuu u maleeyey neef loo intuu u gowracayoo oo oo buuran cuna dhihi jiray alaa ta'kuluun dhihi jiray wa awalu man qasa shaariba qofki u horreya shaarabta iska jara ayuu ahaa ila qasu shaarib sunnaday kamid tahay fidraday kamid tahay shaarabta iska gura wa awalu man qasa dufra cidiyaha qofka iska jaray u horreeyay buu ahaa wasaq ilan wadataa cidiyuhu ma fiicna wa awalu man shaaba qofkii ciroobay u horreeyey buu ahaa ciro kasoo baxdo faqaala wuxuu yihi yaa rab maa haada maxay tahay waxaan ciradan ma aqoonin qaala wuxuu yii waa qaarun ilahi wuxuu yii waa qaarun waa deganaan oo qofka hadduu ciroobo deganaan iyo xasilooni iyo fiirsasho iyo wax badan oo markuu dhalinyaro ahaa fadaq ahaa uu qabi jira o dhan kasoo kacaya ka tegaya qaala yaa rabbi usidnii ii ziyaadi waqaala ilaahu deganaan iyo culays ii ziyaadi ayuu ku baryootamay saxiixu lisnaad weeye xadiidku waid ibtalaa ibraahima rabbuhu bikalimaatin faatamahuna qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala min duriyati qaala laa yanaalu cahdi haalimiin marka de waad garanaysaa nasaxada ibraahim aleyhi salaatu wasalaam iyo maxabada ehelkiisi iyo aruurtiisa u qabo markii uu yiri ilaahay waxaan kaa dhigayaa imaam hogaamiyaha diinta iyo ummadda iyo mujtamac ayuu wuxuu jeclaystay in waxaan aruurtiisana ay ku dhacdo markaasu caruurtaydana ilaahayow markaas wuxuu yiri carruurtaalaha dee kuwa mu'miniina waa leeyihiin ambiya waa leeyihiin oo nabiyaashii wixii ka dambeeyey ibraahim o dhan caruurtiisa ahayeene way leeyihiin laakiin kuwa badanoo gaala a jira oo loo ogolan imaamada imaamada diiniga ee xag alle laga bixiyo wey marka wa min duriyati buu yihi carruurteydana ilahu iga dhig ilahi waa ka jiiday subxana wa tacaala oo dhaalimiin baa kamida dhaalimna ilahi ma siiyo imaamada xag alle laga bixiyo qala الbخariي raximah الlah xadathna mحamed qal akhbarana cabdالlah bn mbarik qal akhbarana muctamir qala xadathanii salim bn abi dayaal wa kana saaxiba xadiiثin bu ahaaye saaxibu xadiiث yani xadiidka saaxiiba bu ahaa qaala wuxuu samictu lxasana xasan baan maqlo yaqulu lxasan basri amaa tacjabuuna lihada kan miyayna la yaabaynin amaa tacjabuuna lihaada yani wuxuu u wadaa malik bin mundir ninkan malik bin mundira miyayna la yaabaynin xamada wuxuu u qastay ilaa shuyuukhun odayaal min ahli kaskar odayaal reer ahli kaskara kaskarku waa bakaan meel magaceed weeyaan oo faranjiga ay degi jireen marka nimankan shuyuukh buu tagay odayaal oo min ahli kaskar reer ahli kaskar oo aslamu soo islaamay markuu islaameen ma bedelin oo maba sugine baaritaan ku bilaabay fafatasha wuu baaray inay gudan yihiin in kale fa amara bihim wuxuu amray markuu ogaaday inay baragti weli wataan fakutiruu waa la guday wa hada shitaaw xilligan qabow buu haddana guday fiiri fabalaqanii waxaa isoo gaaray ana bacdahum qaarkood maata inuu dhintay xooggii loo guday iyo dhiigbixii ku dhacay iyo xaaladii qabow ahayo marka horeba ay jidhkooda iyo awoodooda ay daciifka ahayd ayaa dana lasii guday markaasay qaarkood dhinteen walaqad aslama maca rasulilah sl marka waa ku inkiraya malik bin midr wuxuu sameeyey wuxuu leey walaqad aslama waxaa islaamay maca rasuuli lahi sala allah alay slam aruumiyu niman reer ruuma waa soo islaameen walxabashiyu niman reer xabashiyana waa soo islaameen famaa futishuu can shay qofna lama fatishin ninna lama dhihin ma gudan tahay waxaa lama dhihin shareecada iyo diinta iyo aadaabta ma korka looga sheegi nin walba asagaa yaqaana si isku nadiifin o isku edbini saxiixulisnaad wey xadiidku qaala xadathana cabdilcaziiz bin cabdillahi alweysi qaala xadathanii sulayman bnu bilaal can yuunisin can ibni shihaamin qaala wakana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa aslama hadduu islaama umira waxaa la amri jiray bilikhtitaan asagaa la dhihi jiray hade waa inaad balagtaas iyo waxaasoo dhan kaadadii bay reeban oo wasaq bay keeni oo xanuuno iyo cuduraa ka dhalan oo nadaafadana shareecadu way amartay isnadiifi in kaana kabiira odayba ha aadin weyn baa aade saasaa la dhihi jir isgud baa la dhihi jira timahana iska xir baa la dhihi jir ah, alqi canka shacra alkufri waktatib timaha gaalnimadana iska xir eh, isgudna saasaa soo arortay wallah aclam billahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina mamed